بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحين نكب الله بآيات دبغل إيا التضباء إلى آيات دبغل طبن إيا التضباء وسورة برع درسي هنا وحا أدن بيي وآخرون كوكلا كمذا مرجون اللور رجين لأمر الله إلهي أمر كيسي oo amar alle iyo xukunka alle uu ku xidhan imaa yucadibuhum inuu cadaabo waimaa yasuub calayhim inuu ka tooba aqbalo labadaa mido wey wallaahu allana caliimun ka og wey xakiimun oo falsano waa saddexda nina inoo iman doonta kacab binu maalik hilaal binu umaya iyo maraara binu rabiic wey wladiina ittakhaduu wa minhum waxaa ka mida aladiina kuwii ittakhaduu samaystay masjidan masjid yay dhisteen diraaran liajli diraarin dhibid ay dadka ku dhibayaan iyo wa kufran gaalnimo ay sii kordhinayaan iyo wa tafriiqan kala qaybin bayna almuminiina muminiinta ay kala qaybin iyo wa ifsaadan dabagal u samayn ama cimilgal u samayn liman axad xaarab allaha alla la dagaalamayo wa rasuulahu min qabl horey ula dagaalamay waliyaxlifuna waxayna ku in aradnaa inaanaan ula jeedin ila xusnaa wanaag mooye wanaag iyo dadka masaakiinta aan u dhisayna wallaahu allana yashhadu wuxuu og yahay inahum iyagu lakaadibuuna beenaalayaal inay yihiin icraab ahaan sidaa aynu icraabna waa la icraabi karaayo wixii horaa lagu cadfi karaa haddii mubtada laga dhigna khabarkiibaa maxduuf noqonaya nin la yidhaahdo abu caamir alraahib ama abu caamir alfasiq oo qolada reer ansaari oo qabiilkooda ahaa yaa intaa nabigu madiine tangi buu nasaaro noqday diinta nasaaradu galay markii nabigu uu yimid madiina yuu horta u tegey qoladii qorayshtiibuu u tegay oo yidhi ninkaa dee anaa idinla jire waa sidaa aduu uxud iyo waxbuu soo raacay waxbaa u suuroobi waayey wuxuu tegey reer ruum buu tegey qaysarkii ruum buu u tegey wuxuu yihi nin baana qabsade dee col isiiya oo ii gargaara waa yahay bay dhahdeen fariin buu soo faray nimankii qabiilkooda ah laba iyo toban inoo oo munaafiqiina yidhi quba agteeda masjid ka dhisa waxaadna tidhaahdaan waxaan ugu talagalay dadka masaakiinta iyo dadkaan gaari karayn yaan ugu talagalay dhaha iyagu wuxuu rabaa in warqadda iyo ilaalada iyo wardoonku ay meeshaa degaan isaguna marka dambe uu meeshaa kusoo dagou rabaa nabiyullaahi maxamed ba intay dhiseen bay dhaheen kaali noogu tuka qubaba waad ku tukatay laba qabiiloo walaalaa quba iyo kaa ay dhiseen qubaba waad ku tukatay kaali kana noogu tuko waxay rabaan markaa intaa nabigaa ku tukada la yidhaah inay iyaguna hawlahooda ku fushadaan markaa nabigu wuxuu i waan socotayni markaan soo noqdahay inoo ahaato dhexda markuu nabigu soo socdo inuu ku tukado rabo yaa lilaa takum fiihi abada weligaa hagelid ma baa lagu yidhi waa looga waramay dhowr nin buu diray oo kamid yahay waxshiyulxabashi ninkii xamse dilay amar binu yaasir kamid yahay dhowr nin buu hi intaad tagtaan guba oo duniya way soo kaceen bal bay qaadeen balka timirtay qaadeen dab bay sudheen intay geliyeenoo gubeyn bay weliba dumiyeen masjidku waa kaa marka masjidu diraar baa la yidhaha marka meeshaa waxaynu ka qaadanaynaa masjid masjid kale inaan laga agdhisi karin isagoo dan gaara laga leeyay haddii dadkii farabatay oo masjidkaasu qaadi waayo waa laga dhisi laakiin masjid qabiil gaarihi ah dhisanaya ama dad gaara ah loo samayno koox gaarihi ah samaysanayso lama ogolo mamnuuc weyn in masjidka sidaa iyagu siyaasad ahaan bay u dhisteen waladiina kuwii baa ka mid a kuwa madiine hareeraheeda jooga marka icraabta taasaan ka dooranayna haddii waladiina mubtada laga dhigo khabarkiibaa maxduuf noqonaya minhum waxaa ka mid ah a laga sheekaynaya munaafiqiinta iyo dadkaa baas aladiina kuwiibaa ka mida ah, ittakhaduu samaystay masjidan masjid bay samaysteen diraaran dhibid darteed ay dadka ku dhibayaan iyo kufran gaalnimo iyo amar diido iyo tafriiqan kala geyn bayna almu'miniina mu'miniinta ay kala geynayaano in masjidkooda intuu dad bani ku soo jabo ay fikradooda ka dhaadhiciyaan iyo waifsaadan cimil samayn cimilka waxaa taqaan libaaxa iyo meesha loo galaa cimil la yidhaah cimil samayn niman ruuxay u cimil samaynayaan xaarab allah alla la dagaalamay wa rasuulahu rasuulkiisa la dagaalamay min qabl horeb waktigan ka horba intay masjidkan dhiseen ka hor yaba la dagaalami jireen walayaxlifuna waxay ku dhaaranayaan in aradnaa maa aradnaa inaanaan ula jeedin ilaa xusnaa markii la yidhi war masjidkanu masjidiraar weeyo nabigu ku tukan maayo maxaad uga jeedaan anigu de khayrun baan ula jeedna khayr dadka masaakiinta dadka y ha ku tukadeen baan leenahay ujeedo kale kama lihin saasay ku dhaaranayaan wallaahu allana yashhadu wuxuu og yahay inahum iyagu lakaadibuuna beenaalayaal inay yihiin ninkan abu caamir alraahib ama alfasid waa ninkii dhalay xandala hasiilu malaaika maalintii uxud yaa markii weerarkii dhacay yaa isagu xaaskiisa ay istaabteen yaa dee weerarkiibaa dhacayyuu baxay xandala dagaalkii markuu galay waa la dilay nabigaa arkay malaa'igta oo maydhaysa markaasuu rabalmenka xaaladiisa gabadhii xaaskiisa ahayd hala soo weydiiyo waxay tihi isagoo janaabalu iga yimid bay ninkaasuu dhalay ninkan nabiga waxaa lagu yidhi waa masjiduduraare laa taqum ha istaagin fiihi dhexdiisa abadan weligaa yani ha ku tukanin taagnida waxaa laga cabirayaa salaada weligaa ha ku tukanin bay ka dhigan tahay laa taqum ha istaagin salaad ahaan fiihi dhexdiisa abadan weligaa lamasjidun masjid usisa lagu aasaasay cala taqwa alla kacabsiyo ilaahay darti loo aasaasay min awali yoomin maalintii ugu horeysay yaa axaqu mudan an taquuma inaad istaagtood ku tukato fiihi dhexdiisa fiihi masjidkaa waxaa ku sugan rijaalun rag yuxibuuna jecel an yataaharuu inay tahaaro qaataan wallaahu allana sidiisaba yuxibu wuxuu jecel yahaa almutahiriina kuwa tahaaro qaato nijaasa iska nadiifiyo salaada u weysaysta masjidkaa dad badan baa waxay yidhaahdeen waa masjidka nabiga laakiin waa masjidu quba wey masjidkaasi masjid markuu nabigu madiine tagay masjid la dhiso kii ugu horeeye wey waa qoladii reer bani najaar ee nabigu dhex degay markuu toddobaad la joogay buu hoos u dhaadhacay meeshan masjidku nabigu ku dhisan yahay qubuurihii gaalada ahaa iyuu yidhi war qoladii dhulkan lahayd ee lacaga ka qaata buu kaa qaadan mayn ilaah baanu lacag ka rabnaa bay yidhaahdeen geedihii baa la guray qabrigii gaaladana waa la qufay dhulkii kharabka ahaana waa la simay marka kaas berigaa dambaa la dhisay kii loo hor dhisay kaasuu ahaa marka kaatag wuu soo siyaaran jiraa nabigu toddobaadkii bismal sabtida oo kale wuu soo siyaaran jiray baa lay waa xaggan makaad markii laga tago magaalada iyo ka soo xiga oo ku dhex yaala marka masjidkaasaa mudan midda kale ammaanta la ammaanay wuxuu yidhi nabigu war qoladiinan nabigu allah wuu idin ammaane maxaad samaysaan markaasay yidhaheen markaan dhagaxa ku isijaysanay yaan haddana biyo iskaga madhnaaben marka dahaarada nadiifta ee fiican yay ammaan ku leeyihiin qoladaasi laa taqum ha istaagi fiihi masjidka abdiraarka ah abadan waliga la masjidun masjid usisa lagu aas-aasay cala taqwaa daaco alleh iyo cibaado min awali yoomin maalintii ugu horeysay ee la aas-aasay ya axaqu mudan an taquuma fiihi inaad istaagtood ku tukato fiihi dhexdiisa waxaa ahoo isticmaala rijaalun rag yuxibuuna jecel an yataaharuu inay dahaaro qaataan oo nijaasta iska nadiifiyaan iyagoo nadiifa masjidka galaan oo weysaystaan wallaahu allana yuxibu wuxuu jecel yahay almuahiriina kuwa dahaaro qaata marka la weysaysta waa kan la yidhahdo ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxammedan cabduhu warasuuluh allahuma ajcalnii min altawaabiina wajcalnii min almutaahiriina marka la weysaytaasaa la yidhahdo afaman axad asasa aasaasay bunyaanahu dhistiisa calaa taqwa daaco alle ku aasaasay taqwadaasoo min allaahi alle xaggiisa ka ahaatay iyo waridwaani raadli ahaansho ku doonideed ku aasaasay miyaa khayrun khayr badan aman mase dad baa khayr badan asasa aasaasay bunyaanahu dhistiisa calaa shafaa jurufin gebi qarkii haarin oo dhacaya gebigu markii biyuhu hoos maraan togaga dhaadheeriyo gebigu saasu korku ka dildhilaacay gebigaa ku kordhisay oo fanhaara uu la dhacay bihi dhistii uu la dhacay fii naari naari jahanamo kula dhacay wallaahu alla laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qowm aaalimiina oo aalimiina alla wuxuu leeyahay qofkii markuu masjidka dhisayey taqwo alle iyo rido alle ku doonidii u dhisay miyaa khayr badan mase ka ku dhisay gebi dushii oo naari ka hoosayso marka waa miaal ahaane waxay ka dhigan yihiin qolada masjidu daraar iyo wixii lamida dhisay dhistoodii inay jahanamo ku kordhiseen waa gebi dumayo uu kula dhacay naartii kula dhacay waa tusaale wey waxaa la sheegay markii la gubay qiiq baa ka soo bixi jiray baa layidhi meesha hooshiisa qiiq baa ka soo bixi jiraa layidhi sidii sidii qur sheegay waa meel naari ku jirto naar baaba meesha ku jirtay baa layidhi laakiin hadda waxani waa tusaale waxay ka dhigan yihiin qolada dhistooda ku aasay alla nacaybka iyo diidadii qolo gebi naari ka hooseyso ku dul dhisay oo kula dhacyi ka dhigan yihiin dembiga ay galeen weynadiisa afaman axad asasa aas aasay aasaas waynu garanayna bunyaanahu dhistiisa calaa taqwa cabsi cabsi oo min allahi ka ahaatay iyo waridwaani raadli ahaansho uu alla ka amar qaadanayo ku dhisay khayrun miyaa khayr badan aman mase axad ba khayr badan iyo dad asasa ku aasaasay bunyaanahu dhiskiisa calaa shafaa jurufin gebi qarkii haarin oo dhacaya oo korka ka dildilaacay oo fanhaara kula dhacay bihi dhistii fii naari jahanamo kula dhacay labadaa midkee fiicante marka macnaha waxaa kuu soo baxayo masjid marka la dhisayo waa inaan ujeedo gaara loo dhisinina alla darti loo dhisha way bilmatal magaalada degan lama ogolo laba masjid in laga dhiso haddii masjid kelihii uu dadka qaadi karo haddii uuna masjid dadka qaadi karin madba intii u cunantaa laga dhisi wey allah subxaanau watacaala wuxuu laa yazaalu ka zuuli maayo bunyaanuhum dhistoodu alladii dhistii banow ay dhiseen riibata shaki fii quluubihim shaki bay ka dhaxleen oo markay dhiseen ee wixii ay ogaadeen khasaare inay ka qaadeen shaki baa ku biiray oo munaafiqnimo alla ugu bedelay ilaa anta qadaca quluubhum qalbigoodu inuu googo-a mooye wadmahoodu googo-a mooye dhintaan bay ka dhigan tahay wallaahu allana caliimu wuu og yahay wax walba xakiimu waa falsan yahay qoladaa dhistooda alla darti aanu dhisin shaki baa ku beeran waxay sidan u yeeleenba waa shakiga ku jira munaafiqnimu weliba isu sii bedeli munaafiqnimu isu sii bedeli munaafiqnimadaasay ku dhimanayaan mar hadday ficilkaa ku kaceen siday munaafiqiin u yihiin ilaa inuu qalbigoodu googo-a oo markay dhintaan dhimashadu qalbigu markuu waa dhimashada midda ugu daran qalbiga haddii wax sidaa u taabtaan horaa laga dhimay laa yazaalu ka zuuli maayo bunyaanuhum dhistooda alladii dhistii banow ay dhiseen riibatan shaki fii quluubihim qalbigooda dhistaa ay dhiseen baa shaki ku beertay oo ujeedadii kala hayeen baa u hirgeli weyday ilaa an taqadaca quluubuhum qalbiyakoodu inay googo-aan oo dhintaan mooye wallaahu allana caliimun ka og xakiiman oo falsan in allaha alla subxaanahu watacaala ishtaraa wuu ka gatay min almuminiina muminiinta anfusahum naftoodii wa amwaalahum xoolahooda oo muxuu kaga gatay bianna lahum inay usugnaatay aljannata waxa ay ku muteenna waa maxay yuqaatiluuna way dagaalamayaan fii sabiilillaahi alla darti bay u dagaalami fa yaqtuluuna waxbay dili wayuqtaluuna iyana waa la dili wacdan ballanqaad weeye calayhi alla dushiisa xaqan oo xaqa fi tawraati buu ku ballan qaaday iyo walinjiili iyo walqur'aani buu ku ballan qaaday muminiinta alla wuxuu ka gatay naftooda iyo maalkooda waa beec la galo kii ugu fiicnaa mushtarku waa allah baayicuna waa muminiinta dhexdhexaadiyuhuna waa maliku jibriil samantuna waa janno car wax lamidaya baayicuna waa muminiinta dhexdhexaadyuhuna waa jibriil sabantuna waa janno waa beec ugu sareeyo wey in allaha alla ishtaraa wuu ka gatay min almuminiina muminiinta anfusahum naftoodu ka gatay iyo amwaalum xoolahooda muxuu kaga gatay biana lahum inuu usugnaaday aljannata janno yuqaatiluuna way dagaalamayaan fii sabiililaahi alla darti bay u dagaalamayan fayaqtuluuna waxbay iyagu dili wayuqtaluuna iyana waa la haddii la dili iyo hadday iyagu wax dilaan mid walba oo khayr waman ofaa yaa ka oofin badan bicahdihi ballantiisa min allah ilaahay ballanta uu qaaday cad yaa ka oofin badan alleh ma jirto wax ka oofin badan ilaahay ballanta uu qaado horuu ka oofinaya fastabshiruu ku bishaaraysa muminiintiiy bibaycikum beyciina ku bishaaraysa ya waynu soo dhaafnay taas soma fayaqtuluuna wayuqtaluun soo maaha wacdan ballanqaad calayhi dushiisa weeye waa ballanqaad markii hore waynu marnay xaqan oo xaq ah weliba fi tawraati tawraad buu xaq ku yahay oo ku sugan yahay yolinjili wlqur'aan yuu ku sugan yahay marka nabi muuse intii ka dambaysay jihaad baa jiray way jihaadi jireen waman awfaa yaa ka oofin badan bicahdihi ballantiisa min allaahi alle fastabshiruu ku bishaaraysta bibaycikum beyciina aladii beecii baayactum bihi aada la baayactanteen ood la iibsateen alleh wadaalika beecaasina huwa alfawzu liibaan weeye ataa'ibuuna kuwa muminiinta ee loogu bishaareeyey hee hum taa'ibuuna saa waa la dhihi karaa ataa'ibuuna inta mubtade laga dhigo oo alcaabidudana khabar laga dhigo yaa inta dambena khabarun bacda khabar bay muminiintaa la sheegay ee bishaarada loogu bishaareeyay adtaa'ibuuna wey waa kuwa tooba keenay ee xumaan ka toobo keenay xagga alla u noqday alcaabiduuna alla keligii caabuda alxaamiduuna alla mahadiyo oo nicmadiisa qira oo alla ku shukriya asaaixuuna sooma soomka siyaaxa lagu sheegay siyaaxatu ummatii asom nabigaay nin baa yidhi yaa rasuulalahi aan dhulka iska warwareeg oo war soonka iyo jihaadka wey alraakicuuna rukuucsan asaajiduuna ee sujuudsan ee tukaday ka dhigan tahay alaamiruuna amra bilmacruufi waxa wanaagsan amra tawxiidka iyo xaqa iyo sharaftay amra wanaahuuna nahye can ilmunkari xumaanta nahye shirkiga iyo wixii lamid a ah. waalxaafiduuna kuwa ilaaliya lixuduudillaah ilaahay axkaamtiisa ilaaliyo oo ku dhaqma wabashir u bishaaree almuminiina muminiinta u bishaare allahu akbar ciraabtu waa sida aan sheegnay sidan aynoo sahlan ataa'ibuuna haddii mubtada laga dhigo alcaabiduunana khabar laga dhigo inta dambe waa khabarun bacda khabar khabarku u tacadudaa haddaynu sidii hore ka sifaynana waa sax wey sidaa hore aan ku dayno saasa aada loo fahmiye muminiintaa oo xaqa usoo noqdo xaqa alla usoo noqday alcaabiduuna oo alla caabuday keligii alxaamiduuna alla ku shukriyey oo nicmadiisa qiray alsaa'ixuuna soomay alraakicuuna asaajiduuna rukuucsan oo sujuudsan oo tukaday ka dhigan tahay alaamiruuna amra bilmacruufi wax wanaagsan khayrkay amraan dadka wanaahuuna kuwa ka nahyo wey canilmunkari xumaanta walxaafiduuna kuwa ilaaliyo oo ku dhaqmo weye bixuduudillaah ilaahay axkaamtiisa wabashir u bishaare almuminiina muminiinta sifadaa leh u bishaare maa kaana uma sugna umana banaana lilnabiyi nabiyllaahi muxamed iyo waladiina kuwii aamanuu muminoobay an yastakfiruu inay u gufraan dalbaan lilmushrikiina mushrikiinta walow kaanuu haba ahaadaane ulii qurbaa qaraaba kuwa u saaxiiba min bacdi maa tabayana in u cadaatay kadib lahum iyaga anahum dadkani asxaabuljaiimi jaiimna asxaabteeda inay yihiin qof mushriga in loo qufraan dalba maya nabigaa aayaddan loo sheegayaayo adeerka abu aalib markay naftu qabanaysay yuu u yimid waxaa la fadhiya abujahal iyo umayo binu khalaf yaa la fadhiya adeer qul laa ilaaha ila allah kalimatan uxaaju bika cind allah adeerku laa ilaha illa lah alla agtiisa aan kuugu doode markaasay abujahli kii kale yidhaahdeen atarqabu diina cabdimualib uu ku celceliyey markaasuu markii u dambeysay yidhi ana calaa diini cabdimualib markaasuu yidhi haddaan laiiga kaa nahyin waan ku kufraan dalbi buun haddaan laiiga kaa nahyin waan ku kufraan dalbi buun aayadana nabiga la duldhigay uma kufraan dalbi karsid baa lay nabigu waa maalin waa kii ooyayey ee saxaabada u timid ay la ooyeen qabrigii hooyadii buu dul taagan yahay markaasuu ooyey way u yimaadeen yaa rasuulallah waanu ooyi baynaha anana wuxuu ihi hooyaday inaan u duceeyaan yaan doonay waa la ii diiday laakiin siyaaradii waa la ii ogolaaday bu haddana hooyadii ahlu fatr ay ahaydoo khayr baan kolley u rajaynayna marka abu aalib rsaan nin baa qoray ninkii waxaan wahaabiyada laydhaa sameeyey oo daxlaani la dhihi jiray oo ree makaad ahaa wahaabiba ninkii laga maqlay baa wuxuu kitaab u qoray asnalmaalib fii islaami abiaalib yuu qoray marka abiaalib muslim buu ahaa buu leeyahy cabaas buu ahaa intuu nabiga u yimid waa adeerkaagii xumaa ee ku soo koriyey maxaad u tari kartaa wuxuu yidhi waanu shafaac qaadiyo fii raxraaxin naar dhalaleeba yuu lugaha kula jiraa maskaxduna ay karaysa naagtaa laga yar takfiifin wey naartii waa laga takfiifin marka ninka noocaasu ninkaas waa muslim allah wuxuu leeyahay maa kaana uma sugna linabiyi nabiyilaahi muxamed iyo waladiina kuwii aamanuu muminoobay an yastakfiruu inay u kufraan dalbaan lilmushrikiina mushrikiinta walow kaanuu haba ahadaan uli qurbaa qaraabo ku usaabe sida abu aalib oo kale min bacdi maa tabayana intay u cadaatay kadib lahum iyaga anahum iyagu asxaabuljaiimi jaiima asxaabteeda inay yihiin markay ruuxu uu ku dhinto yay cadaatayde inuu asxaabuljaiim yahay gaalnimadii inta gaalku uu nool yahay waa loo ducayn ilaahu soo hanuuni baa la dhihi ilaahu soo hanuuni waa loo ducayn hadduu ku salaamana asalaamu calaa man itabac hudaa baa la dhihi assalaamu calaykum hadduu ku yidhi calaykum asalaam ma dhihi karti assalaamu calaa man itabac hudaa baa la dhihi qofkii xaqa raaca nabadgelya dushiisa ahaad marka gaalku intuu nool yahay lana lacnadi maayo ee waana loo ducayno ilaahu soo hanuuni baa la dhihi ma aanay ahayn ibraahim qufraan dalabkiisii liabiihi aazar ugu qufraan dalbay ilaa can mawcidatin ballanqaad mooye wacadahaa uu u ballan qaaday iyaahu aabihii u ballan qaaday falamaa tabayana markay u caddaatay lahu ibraahim annahu aabihii caduwun cadow inuu yahay lilaahi alle oo gaal yahay tabaraa minhu wuu iska beriyeelay ina ibraahiima ibraahim laawaahun axad toobakeen badan weeyo qalbi jilicsan xaliimun oo dulqaad badan nafta aayaddan waxaa lagu qancinayaa nafta waxay dhici kartaa hadii aan mushrig loo dembi dhaaf dalbaynin muxuu ibraahim aabihii ugu dembi dhaaf dalbay la astakfirana laka wamaa amliku laka min allah min shay waaba wa u ballanqaade wuxuu yidhi aabba waan kuu istikfaar dalbi doona markuu aabihii diiday ballanqaadkaasuu fulinayey markuu ogaaday inuu ehlu naar yahay oo gaalnimo ku dhintay uu ka beri noqdo iska beri yeelay wamaa kaana maahayn istikfaaru ibraahiima ibraahim dembi dhaaf dhalabkiisii liabiihi aabihii uu qufraan dalbay ilaa can mawcidatin wacdi darsi mooye ballanqaad wacadahaa uu ballan qaaday iyaahu aabihii uu ballan qaaday falamaa tabayana markay u caddaatay lahu ibraahim annahu aabihii caduwun cadow inuu yahay lilaahi alle tabaraa minhu uu iska bari yeelay ina ibraahiima ibraahim laawaahun kii tooba waa dadka cabsi alla darteed ah, ah yidhaahdo laawaahun kii tawbakeen badan weeye xaliimun oo dulqaad badan marka aabihiisii gaalka ah ee si walba uu ula hadlay wuu dulqaatay aabihii wamaa kaana allaahu alle ma aha liyudila kii luminaya qowman qowm bacda id hadaahum intuu hanuuniyo risaalada u keenay xataa yubayina lahum ilaa uu u waxay alla kaga baqaan oo ku cubaysaan ilaa uu cadeeyo in allaha alla bikulli shayin shay la arka kulligii caliimu kii og wey markay aayadahani waxaan loo istifaar dalbi maayo soo degeen yaa waxaa la oo dadkii dhintay ee dee khamrigii waxaa cabcabi jiray mu'miniintana ahaa bal ka waran allah subxaana wa tacaala cidna u qaban maayo oo ku dalaal xukumi maayo ilaa waxay alle ku caabudi layaan loo caddeeyo mooye marka khamrigi iyo berigaa looma cadaynin ay iyagu joogeen waxaan oo dhan wax loo cadeeyey maaha wamaa kaana allaahu alla ma aha liyudila ku dalaal xukmin wey qowman qoom bacda id hadaahu markuu hanuuniye kadibo uu risaaladii u keenay xataa yubayina lahum ilaa uu cadeeyo maa yataquuna waxay ku cibaadaystaan u cadeeyo marka dadka hore sidaa ku dhintee muminiinta ahaa dee looma cadaynin waxaas inuu xaaraam yahay iyo waxaas xalaal yahay looma kala cadayn ilahay dalaalkuwaa kuma xukumay in allaha alla subxaanau watacaala bikulli shayin shay la arka kulliga caliimunka og wey in allaha alla subxaanahu watacaala lahu waxaa u sugnaaday milku samaawaati samada lahaanshaheeda iyo tasarufkeeda walardi yuxyii wuu nooleeyaa wayumiitu waanuu dilaa wamaa lakum idiinma sugna min duuni illaahi alla keyrkii min weliyin wax kaalmeeya walaa nasiirin wax idiin gargaara midna ma jiro dadkii alla diidka ahaayo marka meesha wadaa ilaaha maaliku samaawaat waalardi ah kaa unbaa wax walba haya cid kale oo wax idiin tari kartahay ma jiro maaliku samaawaat waalardi kaasaa wax idiin haya wax aan qiimo lahaynoo geede iyo qoryo iyo wax la dhisay iyo ruux bani aadamihiyo waxba ha isku hadlaynina laleeyahy lahu alle waxaa usugnaaday milku samaawaati samada lahaanshaheeda iyo tasarufkeeda iyo walardi ardada yuxyii wuu nooleeyaa wayumiitu waanu dilaa waxaa la yidhaahdaa mafcuulka malka la gooyo waa caam yuxyii wax kasta oo nool buu nooleeya wayumiitu wax kastaoo dhintayna wuu dilaa waa caam intaasi waa naxweya wamaa lakum idinma sugnaani min duuni illaahi alla kayrkii min weliyi wax kaalmeeya walaa nasiirin wax idiin gargaara laqad taaba allah laqad taaba allaahu alla waa ka tawba aqbalay cala nabiyi nabiyllaahi muxamed iyo walmuhaajiriina muhaajiriintii iyo walansaari ansaartii aladiina muhaajiriintii iyo ansaartii itabacuuhu raacay fii saacati lcusrati saacadii dhibka badnayd itabacuu raacay fii saacati lcusrati saacadii dhibka badnayd min bacdi maa kaada intuu sigay kadib yaziiqu inuu leexdo quluubu fariiqin qeyb qalbiyaalkood oo minhum iyo ka mid a uma taaba allaahu alla wuu waafajiyey calayhimo wixii qalbigooda ku soo dhacay kuma ayna dhaqaaqin waa cajiib nabiyullaahi maxamed waa laga tooba aqbalay baa l towbadu waxaa weeye min xaala ilaa xaala inuu qofku xaalad ka tago oo xaalad kale u tago marka min macsiyatin ila daaca waa mid min daacatin ilaa daacatin aclaa daacadaa daacad ka sarraysa marka nabiga toobakeenka laga aqbalay markii hore meeshuu taagnaa dhibkan faraha badanu soo maray yaa ajir badan u ziyaaday toobakeenku waa sidaa nabiga ee dembi uu galay ma jiro nabigu wax uu sameeyo oo dhani kor un unbaa martabadiisuunbaa ziyaadiye isagu waa sida marka toobakeenka nabiga laga aqbalay waa xaaladii uu markii hore ku jiray intuuna duulimaadka samaynin ee dhibka badnayd ee uu ku duulay waxa wey toobakeenku waa sida xaalaa u koradhay saacatulcusri maxaa loogu bixiyey xagga raashinka way ka dhibadnayd xagga biyaha xagga saadka xagga gaadiidka xagga wadada dheerarkeeda xagga hawada kuleyl bay ahayd saacadii badan bay ahayd markaa sidaa darteed dadkii nabiga raacay laftoodii ee la baxay yaa qaarkood waswaaseen war waxaan dee kuma geli karo ayay yidhaahdeen allah baa daba qabtayo biyihii way heleen ay cabayeeno kuwaas way fiicnaadeen way toobo keeneen iyaguna waa kuwii raacay wey kuwa laleeyahay inay lixdaan baa suuragala laqad taaba allaahu alla waa ka tooba aqbalay cala nabiyi nabiyullaahi muxamed oo dhibkan faraha badan ee uu galay yaa wax badan ugu siyaaday iyo walmuhaajiriina muhaajiriintii walansaari aladiina ansaartii iyo muhaajiriintii itabacuuhu raacay fii saacati alcusrati saacaddii dhibka badnayd xagga raasinka xagga biyaha xagga gaadiidka xagga hubka laftiisa iyo wadada dheerarkeeda ilan tabuqay u kaceen min bacdi maa kaada intuu sigay kadib yaziiqu inuu leexdo quluubu fariiqin qayb qalbiyaalkooda minhum iyaga ka a uma taaba allaahu alla uu ka tooba aqbalayo calayhim dushooda uma taaba caleyh qalbigaada wixii ku soo dhacay yaa ilaah ka baabeeyey inahu alle subxaanahu wa tacaala bihim kuwaa ra-uufunka u naxariis badan weeye raxiimun oo naxariisan ra-uuf iyo raxiim waxay kala yihiin turid ra-uuf waxa weeye dhibaato inuu kaa celiyo raxiimna waa inuu wax ku siiyo turid ba af soomaaliga wuu u dhibkii baa laga celiyey marka labadubana waa raxmad ra kii u naxariista weeye oo dhibkii ka celiyey raxiimun oo u naxariisto wax siiyey allah subxaana wa tacaala wa cala alaaatina waa laga aqbalay aayadaasaa inoogu xigto oo darsiga dambaan ka bilaabayna insha allah